غيره فيقتصر على إناث ليس فيهن ذكر والشافعي ثلثها كمالك إن يكن القاتل أصل الهالك ستون بين حقة وجذعة وخليفات أربعون متبعة والأصل عند الشافعي الإبل فمن عدمها يعدل عنها للثمن وألف دينار سواه أصلا كورق للحنف فأكمل عشرة الآلاف والذي استقر للآخرين رفعها لاثني عشر ومئتي بقرة لأحمد كغنم ألفين فيما وجدا وصاحبا نعمان معه فيهما ومئة الحلة أصل لهما ودية الخطأ غلظ إن بدا في مكة للشافعي وأحمدا كذاك في الشهر الحرام لهما أو كان عند الشافعي محرما أو محرما لأحمد فهو يرى زيادة الثلث على ما قرر والشافعي كشبه عمد الحكامة فهكذا تغليظ كل منهما ودية الكافر ذي الأمان كدية المسلم للنعمان وغيره يدي سوى وغيره يدي سوى الكتاب بثلث خمس دون مرتياب وللكتاب نصف عقل المسلم والشافعي قال ثلث فاعلمي وعقل أنثى نصف عقل لذكر وعقل أنثى نصف عقل لذكر بدينها دون خلاف معتبر وفي الرقيق قيمة لا ت... وفي الرقيق قيمة ولا تصل للحنفي دية in yanfasil maytan wujuubu lgura gulaamun aw jaariyatun laysa taqin qiimatuhu can khamsi dawdin min ibil washarطu taswiirun licudwin muطlaqi wamalikun awjabaha fi lcalaqi watuurasu lguratu canhu wadukir lilayfi anahu cala lummi qusir wain yamut bacda infisaalihi lazim diyatu xurin kaamilin kamaa culib قصر وإن يمت بعد انفصاله لزم دية حر كامل كما علم والمالكي فيه القصاص يجري إن ضربت في البطن أو في الظهر ودية العبد على الجاني تحل حتى الصبير الشافعي كمن خبر وما سواها حملتها العاقلة إلى ثلاث سنوات آجلة هم كل عاصب وللنعمان قدم جند وفرعه للشافعي لن يعقلا وإن آ كأصله وإن علا وما عليهم إن أقر الجاني شيء إذا كانوا ذوي نكران كغرة الحمل لمالك زكي كالحنبل إن قبل أمه يحل وله ما أرش الجراح ما حمل ما لم يكن لثلث دية يصل كالحنفي في دون نصف العشر والشافعي لم يلتفت للقدر وفي اصطدام رجلين لزمت دية كل كالتي تقدمت والشافعي أوجب نصف كل لكونه مشاركا في الفعل وقاتل العمد لديه كفر وكلهم لمخطئ ذا قرر الديات وجمع دية جناية بدنك إنسانك labadii xukun ee ka waajibayay midkii koobaad wuxuu ahaa qisaastii weynu ka soo baxnay xukunkii labaadna waa diyada iyo magta wuxuu yihi diyatu xurin muslimin idaa qutil qofkii muslimka ah ee xorta ahaa haddii la dilo diyadiisu ee ragga ahaa sida inoo soo socota duuna khilaaf midoo khilaaf ku jirin mi miatu min alibili boqol halaad weyn boqol neefoo geela weeyaan binasi walijmaac wa khumisat shan meelood baa laga dhigayaa fii khaa'in haddii diyadu ay khata tahay waxaa laga dhigayaa shan meelood baa laga dhigayaa cinda aljumhuur shan meelood markaa isleh markaa meeshiiba dee labaatan bay noqonaysa min jadacatin baa loo qaybinayaa neefkii jadacada ahaa ee sekada aynu ku soo marnay fa duunahaa min alinaah iyo wixii ka hooseeyey ee markaa dhadiga ah arbacatun hadi arbaca arbacatu akhmaasi halkaas waa afar khumus min jadacatin faduunaha min alinaai arbacatu akhmaasi wey afar khumus baa waxay ka yihiin jadaca iyo inaafkii ka hooseeyey marka maxay noqonayaan jadaca xiqa bintlabuun iyo bintu mahaad afartaasay markaa noqonayaan jadaacadu waa tii afar jirkaaga afartu u dhammaatay sanadkii shanaad gashay xiqaduna sanadkii afraad bay gashay oo saddex baa u dhammaatay bintulabuunna labaa u dhammaatay oo sanadkii saddexaad bay gashay bintumakhaadna sanad baa u dhammaaday oo kii labaad bay gashay halkaasi markaa waa sideean fabni labuunin marka ibnu labuun haddana waxa weeyaan sii raacay oo isaguna markaa noqonaya labaatan ila waa takhmiiskii saasay markaa ku dhammaanaysaa boqolkii sidaa markaa ah, waxaale wixii aan xanaabilada ahayn wayaquulu xambeli xambeligii wixii aan ahayn xanaabilii xanafi wayaquulu xambeli wlxanafi xambeligii iyo xanafigi iyagu waxay leeyihiin akmil waxaad ku buuxisaa oo labaatanka hari aad ka dhigtaa bibni mahaadin ibnu labuun maahe ibnu mahaad ku buuxibay iyagu leeyihiin kolkii siddeetankii inaaska ahaa la helo labaatanka dukuurta iyagu ibnu makhaad bay ka dhigayaan marka sidaa ay tilmaameen ibnu makhaadka waxaa laga soo guuriyey ibn mascuud radi allahu tacaala canhu waa madhabkiisii isaga ayaa markaa eh, arintaasi ay caan ka tahay eh, qolyahan kalena waxay xujaysanayaan xadiiskii nimankii eh, ninkii markaa saxaabigii lagu dilay khaybar eh, qasaanadu ay ku saabsanayd waatii markaa xadiidka aakhirkiisa ay ku jirtay fawadaahu bimiatin min ibili sadaqa geelii sadaqada ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkaa magtiisii ka bixiyey geela sadaqadana ibnu bakhaad kuma jiro waxaa ku jira uun ibnu lamuun unbaa ku jira eh, waxaana yidhaahdeen khaa baa magtii khaaa la bixiyayo maktii khaaa inay tahay waxaa tilmaamaya ibilu sadaqaha xawaamil kuma jiraan haddii markaa cabdi ahaan lahayna arbacuuna khalifa ayaa dee meesha iman lahay markaa kol haddii aanay hawshaasi aanay jirin ama shibal cabdi haddii ay ahaan lahay saasay aan kol haddii aanay taasina jirin waxay markaa noqonaysaa diyadii khaaa halka kaasaan markaa la bixiy waanay soo aroortay markaa aahaar kale oo ibnu labuun ka dhigaysa labaatanka kale wajaaa can zaydin wa can aawuusi wajhaani tarbiican bilaa takhmiisi zayd ibni haabit iyo taawuus ibni kaysaan asancaani waxaa labadaba ka soo arooray laba wejhi oo midba weji uu leeyahay oo tarbiican yani waxa weeyaan diyadii in loo bixinayo in maarata loo qaybinayo tarbiic afar meelood bilaa takhmiis ee aanay shan meelood ahayn markaa laba qaab laakiin u qaybiyeenoo labaduna waa tarbiic laakiin qaybtay ku kala duwanyihin oo zayd soddon xiqaab ah iyo sodon banaat labuuna iyo labaatan bintu makhaada iyo labaatan beni labuun ah ayaa isaga laga sheegay markaa laba meelood oo min soddona iyo laba meeloodoo min labaatana daawuus labada meeloodoo min sodonka uu ku waafaqsan yahay laakiin halkaa beni labuunka ayuu toban ka dhigaya banaatbakhaadkana wuxuu ka dhigayaa soddon markaa soddon iyo soddon iyo soddon iyo toban ayuu daawuusna ka dhigayaa aqwaalkanna way jirta laakiin dee labadaa qowle jumhuurku ay kala raaceen ayuunbaa ugu caansan aahaartuna ay u kala badantay wa rubicat fii kayrihi wixii aan ahayn khaa wa khumisat fii khaayn buu ku yidhi wa rubicat fii ayrihi fii ayri khayn wixii aan khaa ahayn muxuu noqonayaa camdi yashibulcamdi ciddii qabtay waa murabbac waa afar qaybood fa yuqtasar waxaa lagu gaabsanayaa markaa calaa inaain qaybihii dhadigunbaa lagu gaabsanayaa laysa fiihina dakar oo aan lab ku jirin markaa meeshiiba shan iyo labaatan bay noqonaysa shan iyo labaatan jadaca iyo shan labaatan xiqaa iyo shan labaatan banaat labuuna iyo shan iyo mahaad ah saasay markaa noqonaysaa cinda aljumhuur waana ibnu mascuud radi allahu tacaala canhu qowlkiisii qaarkood xadiis marfuuca bay sheegeen laakiin mashhuur ma aha washaafici allaaha imaamu shaafici raximah llahu tacaala isagu wuu taliiiyey oo wuxuu yidhi wixii aan khata ahayn waa saddex qaybood ka maalikin sida maalikba uu yeelayo weeye in yakun ilqaatilu asla alhaaliki hadii qaatilku uu yahay qofkan dhintay haalig waa qofkii dhintaye asalkiisii hadduu yahay hadduu waalid yahay qofka wax dilay maaligna isaguna taniikaasuu qabaa sidee loo taniisinayaa marka situuna bayna xiqati wa jadaca wa khalifaatun arbacuuna mutbaca situuna lixdan ayaa bayna xiqatin wa jadaca loo kala qaybinaya xiqo iyo jadaco markaa waa sodon xiqa ah iyo sodon jadaca wa khalifaatun arbacuuna iyo kuwo riman oo afartanoo mutbacatun raacaysa kuwaa hore saasay markaa noqonayaan taliifkii imaamu shaafici iyo maalig ay qabeen markaa xadiidkii camr bnu shucayb can abi can jaddi ee qisadii ninkii ninkiisa dilay cumar radi allahu tacaala canhu diyadii camdiga maaragtay in sidaa nabigu ka xukumay ayaa maarata si marfuuca ugu sugnay sidoo kale aaaar badan oo saxaabadii ah iyo maarata xadiis camr bin alcaas oo aan xagga camr bin shucayb ariiqiisa ahayn oo isaguna camdigii sidaasoo kale sheegaya ayaa isaguna soo arooray aaaarta ayinahaasa markaa laysku xoojiyey markaa deetna shibhul camdigii aahaartiisu way badan tahay xagga saxaabada xagga marfuucana waa la helaya iyadana xadiis camr bin alcaas waa la helayaa intaa markii laysku daray imaamu shaafici raximah llahu tacaala isagu inay musallafo tahay wixii aan khata ahayn ayuu qaatay maalikna wuu ku waafaqay marka uu waalid yahay oo de qisadan cumar ayaa iyaduna sidaasi ahayd laakiin qolyihii kale waxay leeyihiin kaa ibnu mascuud radi allahu tacaala canhu ayay qaateen waxay leeyihiin markaa waa murabaca wاlأصl cinda الshaafici اliblu faman cadimaha yacdilu canha liلthaman maktab maxaa u asla imaam shaafici raximah llahu tacaala agtiisa maktab hal asal un bay leedahay asal labaad male walaslu cinda shaafici iblu alibilu laakiin daruuradaa loo sukoona iska banaan tahay geela uunbaa asal ah oo maktab u asala shaafici agtiisa faman cadimahaa qofkii waayaa wax alla waxaan kale ee saxaabada laga soo guuriyey waa qiimayn weeyaan ee asalku axaadiista marfuuciina ay sheegtay waa geela taasaa shaafici leeyahay laakiin kayrkii waa kuwanoo wa alfa dinaarin siwaahu asala wa siwaahu wixii imaam shaafici ka soo haray asala wuxuu asal ka dhigay alfa dinaarin kun dinaar markay dahabkii noqoto ka wariqin lilxanafi sida xanifi xanafigii u wariqiina ama fidadiina uu iyadana asal uga dhigay fa akmala wuxuu markaa iyada dhammaystiray casharatal aalaafi toban kun oo dirham waladii istaqara ka u sugnaaday lilaakharayni labadii kale waa axmed ibnu xambal iyo imaamu maalik iyaga laftoodana fidadii way qabaan rafcuhaa linay cashar in loo loosii kor qaadayo fidada ilaa laba iyo toban kun oo dirham wa miatay baqaratin liaxmeda waxa weeye waa imaam axmed raximah llahu yani wail tasiili miatay baqaratin laba boqol oo sac liaxmeda imaam axmed raximah llahu tacaala ka hanamin sida arigiibaad ugu tasiilinaysa isaga agtiisa alfayni laba kun fii ma wujida sida markaa la helay ee imaamka laga soo guuriyey wa saaxibaa nucmaana machu fiihima labadii saaxiibe abu xaniifa iyaguna labadaba way kula socdaan lo iyo arigaba way kula socdaan imaam axmed wa miat alxullati aslun lahuma labada boqol ee xulladoodna iyagay asal u tahay laba boqol oo isku joog oo go iyo gunti midkiiba isugu jirana iyaga ayaa asalka markaa madaahibtii kale waxay isku raacsan yihin shaafici wixii ka soo haray inay usuul kale jirto waayo aaaar fara badan oo saxaabadii khaasatan cumar ibn khadaab ha u badnaatee ayaa la helayaayo sagiyoole qofkii geelaydaha boqolhelaaduu bixinaya kii aigu laba kun bay bixinaya kii saas saasuu bixinaya markaa waxaani ma usuulba mise waa qiimayn imaam shaafici raximah llahu tacala waa qiimayn buu leey waxaana arrintaa daliil ugu ah Eh, kolba in baa laga dhigay sideed kun bay mar ahayd markaas haddana labiyo toban kun laga dhigay halat ilibilu ayuu markaa cumar geeli wuu qaaligaroobay markaasuu dallacay marka waxay waadix ku tahay cumar radi allahu tacaala canhu waxaan sameeyey in ay ahayd qiimayn ee aanay ahayn mag eh, sugan oo sidaa markaa waxa weyaan iyaduna asal u ah aahaarta kale saxaabada ka soo aroortayna qiimayntaasun inay iyaguna ka hadlayeen ayaa lagu xambaaraya abushaaici leey haddaba ciddii aan shaafici ahayn usuul bay samaynayaan usuushaa saddex asal ama waxaa laba asal marka geel laga yimaado laba asal oo kale way isku raacsan yihiin fi ljumla dahabkii iyo fidadii ama danaaniirtii iyo daraahintii way isku raacsan yihiin usuul yihiin danaaniirtii markaa waxay isku waafaqsan yihiin kun diinaar inay tahay waayo aahaartii saxabada ka soo aroortay taasi waa sheegaysa laakiin daraahimtii bay isku khilaafsan yihiin ma toban kun ba mise waxa weeyaan labiiyo toban kun oo cumar radi allahu tacala canhu markii dambe labiiyo toban kun buu ka dhigay tobanka kunna waa maaragtay la soo guuriyey sideed kunna way ahaan jirtay markaa xanafiyadu tobankaa kun ayay asal ka dhigay sarifkuna had iyo jeer kunkaa diinaar marba toban buu noqonayay mar labiiyo toban de sideeduna waaba taa soo arortay inu mararka qaarkood hoosu dhacaya ayaa markaa dhacaysa markaa laba iyo tobankaa kun ee dirham asal bay ka dhigeen xataa sarif loo eegi maayo qoladana tobankaa kun ee dirham bay asal ka dhigeen kunka dinaarna labada qoloba asal bay ka dhigayaan waxaa imaam axmed iyo saaxiibay abi xaniifa intaa usii raaca geelii iyo loda oo iyaguna usuul ah laakiin xanafiyada abu xaniife iyo sidoo kale imaam maalik iyagu usuul uma arkaan loda iyo iyo aiga lodii markaa laba boqoloo neef ayay markaa diyadii noqonaysa arigiina laba kun iyaduna waa aahaarta saxaabada ridwaanullaahi alayhim laga soo wariyay in ahlulbaqarkiina inta la yidhi ahlulqanamkiina intaa la saaray waxay la sii dheeryihiin saaxiiba nucmaan dharkii dadka qaar baa dhar u maarata ka ganacsado aan laga yaabo inaan lacag saasada hayn maxaa kuwii markaa ahlusiyaabka ahaa macaha laga qaadayo iyadana waxaa soo aroortay eh, in dadkii markaa eh, maarata dharka maarata haystay dharka markaa ka ganacsanayay laba boqoloo xulladood in iyagana laga qaadi jiray markaa iyadiina asal bay ka dhigay markaa xulladiiba waa waa go-iyo gunti wuxuu yihi walaslu cinda shaafici iblu geelunba asala faman cadimaha kii waaya yacdilu canha liaman xaggii wixii u dhigmaya wuu u bayraya oo qiimaha la diidini maayo inay markaa dowladdii ay markaa qiimo de markaa macquula oo qiimo dhaxa ah oo geelda waa kii kala ilan shan qaybood baa loo qayminaya midna saddex baa loo qayminaya way kala qaalisan yihin in markaa qiimo dhexe la sameeyo sidan saxaabada ay samayaysa korba iyadoo laakiin lagu salaynayo mar walba geelu qiimaha uu wاlأصlu cinda shaafici اliblu geela unbaa asla faman cadimaha qofkii waaya yacdilu canha wuxuu uga bayrayaa lihamani xaggii lacagta ayuu uga bayrayayo wixii u dhigmayey wa alfa dinaarin siwaahu asala wa asala siwaahu qayrkii wuxuu tasiiliyey alfa dinaarin buu tasiiliyey oo asal u ka dhigay ka wariqin lilxanafi sida xanafigiiba oo ama fidadii u tasiilinayo faakmala casharata alaalaafi abu xaniifa markaa wuxuu dhammaystiray toban oo dirham waladii istaqara liaakharayn labadii kale imaam axmed iyo imaam maalik waxa u sugnaaday rafcuhaa weeye in kor loo qaado linay cashara ilaa labiiyo toban oo labiiyo toban kun laga dhigo miataa baqaratin liaxmeda laba boqol oo sac ayaa markaa axmedna u sugnaaday oo markaa waxa weeyaan asal u ah ka hanamin alfayn sida markaa waxa weeyaan ari laba kun ah ayaa isagana marka labadii boqoleer saclamid yihiinoo iyaduna marka axmed bay asal u tahay wey fiimaa wujida sida la wa saaxibaa nucmaana machu fiihima abu yuusuf iyo maxamed ibn xasanna maca axmeda weeye axmed bay kula socdaan fiihimaa labada markaa asalba ee loda iyo ariga kala wa miatalxullati aslun lahumaa midna wayla dheeryihiinoo labada boqolee xulladood iyaga ayuunbay asal u yihiin wadiyat alkhaa'i khallid in badaa fii makkati lishaafici wa axmada wa khallid waxaa la cuslaynaya diyat ama cuslee diyat alkhaa'i diyadii khaa ee mukhafafada ahayd cuslee in badaa fii haddii markaa khaaaasi uu ka dhaco uu ka muuqdo maka dhexdee xaramkii maka hadduu ka dhaco dilka khaai waad cuslaynaysaa lishaafici wa axmeda shaafici axmed agtooda kadaaka fi shahri xaraami lahumaa haddii dilku bishii xurmada lahayd uu dhacana iyaga agtooda waad cuslaynaysaa aw kaana cinda shaaficiyi maxrama ama shaafici agtiisa uu yahay qofka la dilay maqtuulku uu maxram yahay iyadana oo maarata eh, arxaantiisii kamid hadduu qofku dilo iyadana waad cuslaynaysaa aw muxriman liaxmadin ama uu yahay maqtuulku qof markaa muxrim ah oo xarman hadduu yahay iyadana waad cuslaynaysaa markaa waa saddex meeloodoo shaaficiya iyo saddex meeloodoo axmeda laba way isku waafaqsanyin labanau ku kala duwanyi haddii markaa xaramkii maka arrintu ay tahay iyo bishii xurmada lahayd in la cusbaynayo way isku waafaqsany qofkii muxrimka ahaa xanaabiladu waa la cusbaynaya bay yihahdeen qofkii maxramka ahaana shaaficiyadaati markaa aaaar cumar bin iyo cumaan bin cafaani ka soo aroortay ayaa loo xujaysanaya laakiin dee maxramkaasi kuma sugna intaan anigu aaaartaa arkay ee muxrimkaa ku sugan muxrimkan xanaabiladu ay qabto ayaa ku sugane maxramkaasi kuma sugna laakiin hadalkii shaafici ayuu maxramkaasi ku sugan yahay markaa dee ma muxrimkii ayaa imaam shaafici agtiisa aaaartu ay maxram uga dhacday allahu aclam laakiin madhabku waa sidaa waa in maarata wixii arxaamta ah la cuslaynayo muxrimkana madhabkeena ma sheegayo aahaartaasay markaa cuskadeen qolyahan kalena waxba markaa cuslintaasi ma jirta bay yidhaahdeen cuslayna waajibaysaa ma jirto nas markaa sheegina ma jiro aahaartana waa iska ijtihaadaan saxaabo fahwa yara axmed u celi fahwa imaam axmed qaabkii haddana cuskayntii ku kala duwanyi fahwa yara imaam axmed wuxuu arkaa ziyaadata ulfi in ulus lagu kordhiyo calaa maa qurira wixii lasoo taqriiriyey marktii hore loo soo sheegay de usuushiisu isaga way badnaayeen ilaa shan asal buu lahaa shantiisii asal kolbakii la bixinayo ulu baa lagu kordhinaya marka la cuslaynayo makti oo halkii ay ahayd labayo toban oo dirha afar kun oo kalead ku daraysa deetana lix iyo toban kun oo dirham ayaad ka qaadaysaa saasaad markaa samaynaysaa washaafici imaam shaafici isagu ka shibhi camdin xakama isagu sidii shibul camdiga loo xukumayey ayuu halkan u xukumaya oo macnaheedu ay noqonayso cuslayntiisu isaga waxay noqonaysaa xaggii asnaanta xaggii dada geeb iyo taqsiimkii oo taliif ayuu ka dhigaya fahaakada taqliidu kullin minhuma labada midoba taqliidkiisi markaa waa sida marka saxaabada aahaarta ka soo aroortay dee ulu baa lagu kordhinayaabaa soo aroortee laakiin shaafici wuxuu u arkaa waxaan ulika lagu kordhinaya dee waa waxyaalahan dambe ee qiimaha ku sugan ee geelii markay noqoto boqolkii halaad waxba lagu dari maaye qaabkii loo taqliidin jiray ayuunbaa loo taqliidinayaayo waxay noqonaysaa uun muallaa unbay noqonaysaa deetana ulukan wuu iskaga biirayaaba markay lacagtii qiimayntii noqoto geelinkii manaajeelkale uu ka qaadisan yahay waatan afartan ay riman yihiin tafliidkii halkaasu ka soo baxayaa isagu markaa maadaama aanu lacagahan usuul u arag ulu lagu kordhinayaa ma jiro geelii unbaa halkaa laga eegayaa hadhow lacagtu iyadaa iska kordhaysa wadiyat lkufaari bilamaani ka diyat lmuslimi linucmaani gaalkii diyadiisu haddaba maxay noqonaysaa wadiyatlkaafiri gaalkii diyadiisa dil amaani ammaanka lahaa laki aan amaanka lahayn maba ma laheen waa xarbikaasio isaga dilkiisu de waba maarata waba kama waajibaane kii ammaanka lahaa diya laga bixinaya diyadaasi maxay noqonaysaa ka diyatilmuslimi linucmaan abu xaniife agtiisa raxmat ullaahi tacaala calayhi waa diyadii muslimka oo kale fi nafsi miatu min alibili ayaa xadiiku ahaa xadiikaasina waa ansaxay muslimna laguma qayidin markaa boqol halaad ayaa nafdi ka baxaysa ayuu abu xaniifa raxmatullaahi tacaala calayh leeyay wa kayruhu wixii haddaba abu xaniife ka soo haray gaalkii muslika kalama mid dhigaya ee yadiid wuxuu uga bixinayaa yadiidu waa ficilkii mudaaricii wadaa wadaanu maktibu ka bixiyey wey yadiisi walkitaabi wixii aan kitaabi ahayn wuxuu magtiisa ka dhigayaa biulfi khumsin khumus ulkii makta khumuskii yani khumuski waa kiiba labaatan boqol kiiba labaatankii ayaa haddana ulus laga sii saaraya saddex nool haddana loo sii qaybinaya dabeetana maxay noqonaysaa ya lix dhibic saddex iyo soddon saas maaha marka maxay leey waa lix halaad iyo iyo ulusu maaqa ayaa markaa ka waajibaya gebigiisaba kii aan kitaabiga ahayn weeyaan waa majuusi iyo dee qolyahan kale wasanigii ay maaratay ay ammaanka siinayeen duuna martiyaabi shaki la-aan buu yii marka hal khilaaf marka khilaaf baa yar jiro waa agga hoose ku yar qabanaya in cumar bin cabdilcasiis raxmat ullaahi tacaala calayh la sheegay isagu inuu nus yahay sida kitaabiga oo kale walilkitaabi kitaabigii isagana waxaa u sugnaaday nisfu caqli lmuslimi muslimka magtiisa barhkeed ayaa kitaabigii uu leeyahay washaaficiyu shaafici qaala wuxuu yidhi ulun mayalee ulu caqli muslim muslimka diyadiisii ulukeed ayaa u sugnaaday facladii ogow marka xadii camr bn shacayb can abihi can jadihi baa soo aroorayoo kitaabiga maaragtay in ay nisfi ay tahay nus ay tahay waxaa kaloo soo aroortay in kitaabiga afar kun oo dirham maarata laga bixin jiray muslimkana sideed kun laga bixin jiray kadib cumar radi allahu tacaala canhu uu labiyo toban kun oo dirham muslimkii ka dhigay kuwii ahlu kitaabka inuu sideed ugu shaafici taa wuxuu u arkay xadiiska camr mushacarin had iyo jeer de waataynu horan usoo sheegnayoo waxyaalo in lagu xoojiyo mooyaane sidiisa uma qaato ama usuula ay taageerto ama qiyaaso taageero mooyaane cumar radi allahu markuu tanna dallacay tanna halkeedii u daayo in wax usoo kordheen oo cilmi usoo kordhay oo uu arkay inaanay nuska ahayn ay ka yihiin ulus muslimka ilan afartii kun labiiyo tobankii kun waxay ka yihiin ulus bay ka yihiin in markaa sidaas uu cumar radi tacaala canhu cilmi cusuboo uu helay uu sidaa u yeelay ayay markaa la noqotay imaamu shaafici markaa isagu yii waa ulus qoladaa kalena sidaa ay marka horeba ahaydoo sideed kun iyo afarku de waa nus bay isu yihiin iyo markaa camr bnu shucayb xadiidkiisa marfuucaba ah ee nuska sheegaya intaasay markaa isku xoojiyeeno waxay yidhahdeen waa nisfu caqli muslim kaa majuusiga laakiin ulukaasi way isku raacsan yihiin oo isagu waa ulusulkhumuskaa way isku raacsan yihin waayo sideed kun wax noocaas ayaa markii iyadoo halkan dee labayo tobankaa kun ay ahayd ayaa sideed kun sideed boqol wax noocaasa ah markaa laga xukumo kaasi waxay noqonaysaa ulasul khumus bay noqonaysaa wa caqlu unhaa nisfu caqlin lidakar bidiinihaa duuna khilaafin muctabar wa caqlu unhaa qofkii gabadha ahay ee dumarka ahay diyadeedu nisfu caqlin lidakar waa qof lab magtii barhkeed qofkaa lab oo bidiinihaa iyada la diina gabadh kasta magteedu waa ninkii la diinta ahaa magtiisa barkeed bila khilaafin aw duna khilaafin muctabar wax khilaafahoo markaa halkaa muctabaroo tirsi gelayaan kuma jiro oo culammada islaamku ijmaacun bay ku soo naqliyeen nas yani xadiis saxiix ah, lama hayo oo arinta tilmaamaya laakiin waa ijmaacii muslimiin magna waa la bixin jiray min cahdi nabiy calayhi salaatu wasalaam faman bacdahu waqtigii nabiga laga soo bilaabay intii ka dambeysay mag la bixiy rasuulka ilaahayba alayh sla labadi dumar ayaa isdilay eh, magtoodii u kala xukumay marka de haddii in uu mar uu maaratay waxa la bixinayo taragga la lahaa khilaaf baa la heli lahaa khilaaf lama arag ilaa iyo la soo gaarhayay alasam wa tilmiidihi ibraahim ibni culay labadaa nin oo de labaduna aynu hore soo sheegna labada nin oo markaa khilaafkooda uu badan yahay maarata eh, ra'yi ahaan iyo muctaqad ahaanna aada u liitay qarnigii maaragtay labaad awaakhirtiisii iyo kii saddexaad awaa-ishiisiina noolaa oo maaragtay waxa weeyaan dee laba boqol iyo dhowr iyo labaatan ayuu ibraahimku dhintay kan kalena sheekhiisii waayo xogaabu ka horreeyey nimankaa wax ka horreeyey oo markaa arrintaa dood keenayna la garan maayo markaa waxba ictibaar male duuna khilaafin muctabar wa fi raqiiqi qiimatun waxaa ku sugan qiim ayaa abcan aahaartii saxaabadana way badan tahay inuu taasi sheegaysa wa fi raqiiqi qiimatun addoommihii waxaa ku sugan qiimahooda addoonkii haddii la dilo qiimihiisun baa la bixinaya isagu magtiisu waa qiimihiisa waa markaas sidii maalka oo kale wey walaa tasil yaanay gaadhin ama gaari mayso lilxanafiyi xanafiga agtiisa diyata xurin qof xor aad gaari mayso bal taqilu way ka yaraanaysaa haddii addoonkii addoon qaaliya yahay oo boqolkii halaadba u dhaafo waxbaa laga yarnimaya sagaal iyo sagaashan meelahaasa la fadhiisinayaayo qaadiga ayaa la doonaya inuu wax ka yaro maaragta jabo waayo wuxuu diidaya addoonkii inuu qofkii xorta ahaa ee ka kaamilsanaa uu dhaafo waa inay ka yaraata laakiin jumhuurku waxay leeyihiin asli maalka marka maalkaaga kalaba de in qofki ka qaalisana maalkii baabiya qofka ka qaalisanaado lacagtiisii waa la bixinay kana waa saasoo kale wa duuna khulfin fii janiini lxurati in yanfasil maytan wujuubu lurati wa fii janiini lxurati gabadhii xurada ahayd urjiifkeedii ama ilmihii caloosheeda ku jiray waxaa ku sugan in yanfasil maytan haddii isagoo meyda uu soo baxo weeyaan wujuubu lurati uro inay ka waajibayso ayaa ku sugan duuna khulfi khilaafna kuma jiro waa binasi walijmac quradaasi waa maxay ulaamun aw jaariyatu quradu waxa weeyaan waa addoon ama addoon laysa taqilu qiimatuhu kaasoo qiimihiisu aanay ka yaray can khamsi dawdin shan neef oo min ibilin geel ah shan neefoo geela adoon ama addoon aan ka qiimo yarayn ayaa laga bixinayaa marka inay uradu waajibayso khilaaf kuma jiro laakiin qiimaha waxoogaa khilaaf ayaa ku jira waa sidii ay qabeen inay sida noqonayso haddii markaa uradii la waayo dmka adoomo ma jiraan shantii halaad baa la bixinaya laakiin waa maxay waa in yanfasil meyta waa hadduu sababto waa inuu soo ay iyadii markii jinaayadii loo geysta saa ku dhimato oo ilmaba aanu ka soo bixin iyada magteedii u mooyaane magta ilmuhu ma waajibayso infisaal baa shardiba infisaalkiisana waa inuu maytan yahay wshardu waxaa shardigu yahay taswiirun licudwin mulaqi taswiirun waa in markaa la suureeyay oo sawiru ka muuqdo licudwin xubin mulaqin la ilaaqayo kudoonaba ha ama sankii ama gacantii ama waxuun ama id waa inay markaa wax maaragtay waxa weya waa inaan hilib uun ahayn fadhiye taswiiri waa inay jirto weliba taswiirtaa shaaficiyadii xanaabiladii waxay leeyihiin walow khafiya mid qarsoon oo dadka khubaraduni ay garanayaan hadday doonta ha noqotee hadday taswiiri jirto ayo waxaan u waajibaya haddii kale ma waajibayo oo dee yani waxa wey noocan maa shubho inuu waxaan hilib iska soo dhacan yahay wax noocaas ayaa iman karta wamaaliku imaam maali awjabaha u waajibiyay fil calaqa xataa haddii calaqa ay tahay soo baxda iskadaa mudqe eh haddii xataa calaqa ay tahay oo la garanayo inay tahay mabdau khalqi insaan bani aadam abuurkii khalqigiisii oo xamli soo dhacay inuu yahay la garanayo intaasunbaa ku filan ayuu isagu leeyahy watuurau lguratu canhu wadukir lilayfi anahu cala ummi qusir watuurau waa la dhaxlaya alguratu adoontaa ama maaragtay geelaa ka waajibay canhu can iljaniini ucel damiirka janiinkii baa laga dhaxlaya oo macnaheedu waa maxay hadduu qof eh, nolol kusoo dhashay ahaan lahaa oo haddana dhinta ayaa huradaa qaadanaya oo dhaxlaya weeyaan marka hooyadiina waxay ku yeelanaysaa u haddii ay ka dambaysay iyo hadday caadiba u noolaatay waxay ka yeelanaysaa nasiibkii hooyadunbay yeelanaysa wadukira lilayfi lays waxaaba loo sheegay annahu cala ummi qusira annahu qusira in lagu gaabinayo oo lagu koobayo cala ummi hooyada unbaa qaadanaysa guudsogshanta maxaa yeelay dejinada iyaday ku dhacday waxna waa kal cudwi minha sidii xubin xubnaheeda kamida ilan iyadiibuu ka tirsan yaho iyadiibuu ku dhex jiraa waynutiinuun jiraa taabicu taabicun marka iyadiibuu ka mid yahay iyadii weli lama dhexlin sabo maaha waxaan waa xubin iyadoo kale ah iyadii unbaa iska wada qaadanaysa wain yamut bacda infisaalihi lazim diyatu xurin kaamilin kamaa culim wain yamut hadduu haddaba dhinto bacda infisaalihi markuu soo baxay kadib macnaheedu waa maxay nolol buu ku soo baxay hadduu nolol ku soo baxo oo kadib uu dhinto bisababiljinaayatina u dhinto weeyaan intuu si kale isaga dhinta maahae sababtii jinaayada uu ku dhinto lazima markaa waxa waajibi diyatu xurin kaamilin kamaa culima xor dhammaystiran diyadiisii hadduu lab yahay boqol hadii kalena konton baynamaa markii uu janiinka ahaa ee meydka kusoo dhalana aan la kala eegin balabaamis waa dhidigi laga xukumayay uun shan halaal maanta wuu noqonaya de qof caadi oo la dilay buu noqonaya waana khata markaa dilkiisu laakiin maalig baa khilaafle wuxuu yidhi walmaaliki fiihi lqisaasa yujri maalig kan nolosha kusoo dhashay isaga qisaas baabuu gelinayaa in duribat fi lbani aw fi dahri haddii caloosha ama dhabarka waa intii muhduladu maarata waxweynu ku jira haddii mid ahaan lagaga dhuftay wuxuuna camdi uu ahaa marnaba janiinku qisaas ma laha oo liana aljaniina laa yuqsadu biljinaayati bay yidhahda si toosa isaga jinaayo looguma qasto wixii la dilayna waa ilmihii maanta hadii de hooyadii la dilo iyadu de qisaasteedii waa imanaysaa wixii la dilay waa ilmihii markaa ilmahaasi mar walba diyadiisu waa diyat lkhata bay iyagu yidhaahdeen yani waxaa ka waajiba uradiisu wdiyaة اcamdi amdiga diyadiisu cala ljaanii taxilu calaljaani bay horta ahaatay jaaniga dushiisa taxilu waana mid xaalla aho markaa la doonayo xata sadi xataa kii sadiga ahaa ee dhibka geystay maarata wax dilay ilan camdu camdu aniga hore usoo nidhi lishaaficiyi shaafici agtiisa isagay saaran tahay waana xaalla weeye kaman khubira sida kii waallaa oo kale laakiin noucu tamyiizin lahaa sadiga laga hadlayo iyo majnuunka laga hadlayaaba waa kuwii noocu tamyiizin lahaa qasdi lahaa ee wax kala garanayay weeyaan haba waalaado kana markaa yaan qaangaar ahaanin hadday sidaa yihiin camduhumaa camdun fi ladhari camdigoodu camdi weeyi sidaa daraaddeed iyaga ayaa magtii xoolahooda ay saaran tahay caaqiladoodu ma xambaarayso sidoo kale waa xaallo oo haddii ay hadda xoolo leeyihiin iminkaa laga qaadayaa haddii kalena fa ilaa maysara laakiin caaqilo wax la weydiinaya ma jirto buu leeyahay shaafici qolyihii kalena waxay leeyihiin maya waa khata oo markaa waxa qaadaysa caaqilada ayaa qaadaysa maajirana way noqonaysaa wamaa siwaahaa diyadii camdiga wixii ka soo haray marka halkaa diyatulcamdigii halkaa insha alla istina baa la gelin doona xanafiyadu xanafiyadu diyada camdiga calal way tahay laakiin xuluulka qasab kama dhigayaan tajiilkii way siinayaan oo saddex sanadood bay siinayaan halkaa markaa eh, tacdiilkaasaa geli doona insha alla wamaa siwaahaa wixii ka soo haray diyatulcamdiga xamalatha alcaaqila caaqilada ayaa xambaaraysa caaqiladu cidda taana waan sheegi doona ilaa alaai sanawaatin aajila ilaa iyo saddex sanadood baana la dilbilayaa oo ilaa saddex sanadood ayaa laga sugayaayo macnaheed waxa weeye sanad walba ulu bay bixinayaan sanad walba ulu ulu diya ayay bixinayaan iyadana jumhuurku waa isku waafaqsan yihiin wa ayaa haddaba caaqiladu hum kullu caasibin waa cid kasta oo casaba u ah qaatilka walilnucmaani imaamkii abu xaniifaha waxaa u sugan qudima jundun askartibaa la hormarinayaa macahu fi diiwaani diiwaan aan kula qornay hadduu askari yahay ninkan wax dili kuwii ay isku askarta ahaayeen isku eh, diiwaanka ay ahaayeen ee meel wax loogu wada qaybin jiray eh, guutadii uu ka tirsanaa aduu saasoo ka hadla qunta iska dhe kuwa waa iyagaa markaa waxa weyaan isku mag ah oo markaa xanafiyadu liba tafaasiil kalay siilayan xataa dadka isku xaafadda ahaa iyo eh, maaragtay inay si maaragtay wax uga dhexeeyaan oo kale iyagu ka dhigayaan iyagu markaa dadka magta isla bixinaya sidan casabada un sidan jumhuurku ay casabada unu raacayaan ee la odhanayo yaa kula dhashay hebel iyo hebel iyo hebel baa kula dhashay iyagii baa loo qaybinaya wixii kasoo soo hara haddana wixii iyagu sii dhaleen baa loo qaybinaya wixii ka soo hara wixii aabbahaa la dhashay saasaa markaa jumhuurku ay u wadayaan ilaa inta marka kolba odayba koru sii kacayaan iyagu taa waxay mararka qaarkood ka horreysiinayaan dad markaa iskaashi uu ka dhexeeyo oo kale oo si markaa taxaaluf ah sida ciidankan oo kale ee maaragtay iska tirsan oo kale qolyahaasaa ka horeynaya hum kullu caasimin jumhuurka agtooda waa sidaa oo waqtigii nabiga wax laga qaadi jiray saasay ahaay walinucmaani qudima jundun macahu fi diiwaana markaa isagu nooc taxaaluf ayna waxaana tahay oo kalu ka dhigay wahwa ka fardin minhumu qaatilku ama jaanibu ka fardin minhumu qof iyagii kamida unbaa laga soo qaaday oo isagana qorigiisa de waa la saaraya oo intiisa wuu bixinaya ilaa ladaa aljihbilayni shaafici wa axmeda labadaa imaam agtooda mooyaane shaafici iyo axmed raxmat ullaahi calayhima iyagu waxay yidhaahdeen jaaniga waxba lagama qaadayo diyadu markay tii khataa tahay ama shibulcamdiga ay tahay wax isaga la weydiinayaa ma jirto waxaa lagu qaybinaya waa dadka kale isagu naxdintiiba kama soo kaban markaa xoolana laga qaadi maayo xagga naskana xadiidkii gabadhii gabadha kala dishay wa daraba adiyata calaa caaqilatiha nabigu calayhi salaatu wasalaam diyadii wuxuu saaray caaqiladeedii dee caaqilada iyado kama tirsanabaa qofku caaqiladiisa qofka markaa casabadiisa laleeyahay isagu kama tirsan marka haddii iyada wax la saaray de la odhan jara calayha wa calaa caaqilatiha baa la odhan lahaa de la sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu caaqiladeedii saaray marka iyada waxba lagama qaadin ba halkaa ka soo baxaysa qolyaha kalena waxay leeyihiin de qiyaaskiiba eegayaan waxay leeyihiin ninka dhibka geystay ee ummaddan daraaddii ay wax ugu waajiyeenba waa isaga dadkan kale way caawinayaan markaa isaga waa in laga bilaabo shaafici wuxuu kusii darayaa wa farcuhu lishaafici lan yacqila weliba jaaniga furuucdiisiina caruurtiisiiba waxay sii dhaleen iyaguna magma bixiyaan waina ah faracaasi haba fogaado ka aslihi sida asalkiisoo kale weeyi wain calaa isaguna haba koreeya shaafici wuxuu leeyahay jaaniga iyo usuushiisi iyo furuucdiistoona xama bixinaya markaa gebigeeduba xawaashidii un bay fadhidan walaalihii wuxuu adeerka u ahaa adeeradii waxay ilma adeerada ahaayeen saasuunbaa loo waday aabihii ilmaadeeran saasaa loo waday laakiin aabihiina waxba la weydiin maayo awowgiina la weydiin maayo kuwa isagu dhalayna la weydiin maayo waxay sii dhaleenna waxba la weydiin maayo tanna xaguu ka keenay markaa imaam shaafici raximah llahu markii uu arkay inaan jaanigii waxba laga qaaday ayaa wuxuu furuucdiisuna isagu bay waa bacdun minhu usuushiisuna waa bacdun minhu waxaa kaloo ahar cumar bn khaaab radi allahu tacaala ayaa safiya safiya bint cabdilmualib mawla ay lahay ayaa wax geystay deetana cumar radi allahu tacaala canhu cali ayuu yeeday markaasuu de yii markaa oga magtiisa adigaa bixinay ninkan wii geysto idinkaa mawaalidiisi markaa safiya mawle waahaydoo safiya xoraysa inankeediina wuu joogaa zubayr maa ibnu zubayr cabdillahi bnu zubayr radi taala zubayr bn cawaam nacam inankeedii zubayr bn cawaam ahaana wuu joogaa waxba laguma waajibin zubayrna waxba lama saarin cali bin abi aalibna waa la saaray arrintuna de waxay ahayd safiya radi allahu tacaala canhabaa dee mawlaheediia oo dee maarata iyadaa xoraysay iyadii markaa waa dumar dumarna mag lama saaro in markaa markaa waxa la saaro waxay noqonaysaa deetna jinaayadeedii o kale soo qaado ibnigeedii waxba lama saaray waxaa la saaray caaqiladeedi kale marka hadday gabadh iyaduba dhib lahayd inaan ibnigeeda waxba laga qaadaybu markaa arkaa shaafiya raximah llahu tacala uu ka soo saaray waxaa la saaraya ay tahay uun tulkeed inankuna tulkii ma ah wa farcuhu lishaafici lan yacqila markaa farcigiisiina bixin maayo asalkiina markaa la mid buu noqday wainaa ka aslihi wain cala wamaa calayhim caaqilada diya laguma leh in aqara aljaani haddii jaaniga uu qirto oo waxba iyaga laguma leh in aqara aljaani jaanigu hadduu qirto idaa kaanuu dawey nukraani hadday iyagu dafirsan yihiin oo ila anagu arrintaa ma ogin waxba anagu arrintaa kama maarata wa laa cilma lanaa bi ma qirsin ay yidhaahdaan nafyulcilmi unbaan idda ku dhaaranayaan kan isagiibaa qirtay oo dee markaa isagunbaa isku qaadanaya alcaaqilatu laa taxmilu camdan walaa ctiraafa camdina ma xambaarto ictiraafna ma xambaarto waayo ictiraafku waa xuja qaasira inuu adiga wax kugu waajibiyo mooyaane waxbaan ictiraafayaa dad kale wax ku waajibayaan ma jirto oo haddaba muxuu samayn waayey qofkii hadduu falkii inuu geystay is og yahay wixiina khata uga dhacay markhaatiyana aanay jirin dee wuu qiranaya ha iska qirto ha dhowtoolana dee maarata arrintu waa iga dhacday dee idin khaldaye waxa weeyaan halayla soo bixiyo haddii markaa lala bixiyana waa ilahay mahadi haddii lala bixin waayana hadduu haystana waa laga qaaday haddii kalena fanadiratun laa wey wamaa calayhi min aqara aljaani shayun waxba iila ku waajibi maaya ida kaanuu dawi nukraan haddii ay dafirsan yihiin ka qurat alxamli limaalikin zukina ka qurat alxamli sidii xamliga ama janiinka quradii ka waajibaysa oo kale weeyaano ma qaadaan limaalikin zukina arrinkaa maalik baa loo ogaadayo maalig wuxuu leeyahay urada quradaasi ma qaado caaqiladu ma qaado kal xambeli sida xambeliguba uu markaa isaguna qabo weeyaano laakiin isagu shardibu ku xidhayaayo in yaxin qabla umihi waxaana yaxin uu halaagsamay weyaan alxay waa halaag in yaxin hadduu halaagsamo yani waxa weyaan dhinto ilmaha yar oo uu soo dhaco qabla ummihi hooyadii ka hor hadduu isagu dhintu xaaladaa iyadaa ma xambaaraysa caaqiladu ee waxaa iska bixinaya jaanidaa iska bixinaya haddii laakiin iyadii ay dhimato oo iyadoo mayda ilmihii ka soo baxo waa dhici kartaa malehe xaaladaasi ayaa ay xanaabiladu leedahay dee diyadii hooyada qoladii qaadaysa unbay tana tabac u noqonaysaa oo tani markaa xaaladaa iyadaa tabac bay noqonaysaa walahumaa asalkoodan bay ka duulayaan soo socdaba walahuma waxaa labadoodaba u sugan arshul jiraaxi jiraaxaadka uruushtii ka waajibtay maa xumila lama qaado caaqibadu ma qaado maa lam yakun haddii aanu ahayn yasiru mid gaadhaya liulfi diyatin diyada uluskeed oo iyagu waxay qabaan diyo suluskeed wixii gaadhay unbay caaqibadu qaadaaba sideedaba wixii aan diyo suluskeed gaadhin oo saddex iyo soddon halaad aan gaadhin maba aado caailadu maba aadaba aaar baan ay cuskanayaan saxaabada maarata salafkii qaarkood laga soo guuriyey in wixii intaa ka yaru qofku isu qabo ilan maalkii u baabiyaba isagaa isu qabeen jiraaxdana wixii ulus ka hooseeya isagaa isu qaba wixii ulus gaada ayuu caawimo u baahan yahayo markaasaa markaa caaqilada la gaadhsiinaya laakiin labada madhabee kalaba taa ma ay qaadanin mar haddii diyadii caaqiladaa la saarayna wixii khaa ahaa in caaqilada ee marka jinaaya calaa insaan ah in caaqilada la saarayo ayay iyagu qabaan kalxanafi fii duuni nisfi lcushri washaafici lam yaltafit lilqadri wax badan loogama sii bahnaa halkan weydkaasi macno badan kuma jiro sida xanafiguba aama maarata caaqilada u saaraynin wixii nisfulcushri ka yar nisfulcushri maxaa ka yar shan halaad wixii ka yar waxba shan halaad wixii ka yar waa iska xukuumaad yani wixii hooseeya iska yar ee markaa xukuuma xukuumada markaa m ma saarayaan caaqilada ma saaraya wax shaka yadaca waxay noqonaysaa uun xukuumo un bay noqonaysaa marka taa ma saarayaan caaqilada ma saarayaan shaaficiyadu laakiin iyagu wixii khata oo dhanba caaqiladay saarayaano waaba ku yii washaafici lam yaltafit lilqadri shaafici isagu qadarka ma eegayo wuxuu eegayaa waxaan khata iyo shibulcamdi ma وفي اصطدام رجلين لزم الدية كل كالتي تقدمت ولزمت وفي اصطدام رجلين waxa markay laba qof isjiiraan laba qof hadday isjiiraan lazimat waxaa waajibi diyatu kulli mid kasta magtiisoo dhammaystiran kalatii taqadamad oo qaabka aynu hore usoo sheegnay haddii da khata waxaanu yahayna diyadii khata ay noqonaysa axkaamtii khata ay qaadan haddii shibulcamdi ay tahay maarata axkaamtii shibulcamdi ay qaadan haddii camdi ay tahay oo dhici karta y hadday raakibo yihiin bay suuragal ka tahay safiinatayn ama sayaaratayn iyo wixii lamidka ahaa o ogaagisu jeersiiyaan dee markaa camdi bay noqonaysaa marka diyad camdi diye marka waxa weyaan mid kasta diyadiisoo dhammaystiran oo qaabkii aynu soo aragnay dee aad maarata ula dhaqmayso ayaa mid kasta ka waajibaysa marka mid kasta mag dhammaystiran ayaa u waajibaysa hadday saasi dhacdo oo mid walba waxaa laga soo qaadaya inuu kaa kala dilay bay leeyihi washaafici imaam shaafici isagu awjaba nisfa kulli mid kasta nuskii waajibi waajibiyey likownihi mushaarikan fi lficli maxaa yeelay falka dee qaybu ka ah marka wuxuu leey shaafici mid waliba wuxuu ku dhintay bificli nafsihi wa ficli hayrihi faficlu nafsihi hadow wa ficlu hayrihi madmuunu isaga falkiisu waa hada ka kale falkiisuna waa madmuun markaa dee si qaab kaloo loo qaybiyana ma jirto nus nus baa laga dhigaya waqaatilu lcamdi ladayhi kafara wakulluhum limukhtiin idaa qarara waqaatilu lcamdi qofkiisi camdiga wax u dilaa ladayhi kafara imaam shaafici agtiisa kafaaradii waa lagu leeyahay wakulluhum dhammaantoodba idaa qarara arrinkan waa u qariray limukhtiinkii mukhtia ahaa aayaddii waatii ka hadashay kafaaradii kafaaratu qatli alkhaacii ka hadashay wamaa kaana limumin an yaqtula mumina ilaa deetana isagaa markaa la sheegay kafaaradiisii shibulcamdigiina khaaasu dhacsayo isagana waa laysla ogolyahayo haddi jeer marka camdi iyo wax loo kala qaybiyo haddi jeer wax la soconaysaa marka camdi iyo wax loo kala qaybiyo shibulcamdigu wuxuu la socdaa khaa uu la socdaa marka laga soo tago diyada taliifkeeda marka kaa wuu isku waafaqsanyay camdigiina shaaficiyadu way raacinayaan waxay leeyihiin huwa awlaa kanaba aafime waa min baab ah, qiyaas awlawiya weeyaan qolyahan kalena waxay leeyihiin maadaama oo ninkani aanu dambi lahayn ayaa falkaa ka dhacay inuu markaa kafaaradaasi uu markaa ilaahay wa tacaala u celiyo isaga looga fududeeyey kan dembigiisaa ka weyn wax markaa kafaaro laga bixiyo saasay markaa iyagu qolada kala leeyihin diyaatu maa duuna nafsi wixii nafta ka hooseeya diyadeedii wey in awdaxa ara'sa aw ilwajhalasi min ibirin khamsun bilaa khulfin cuni wa fii shijaajin duuna haadi lmuudixa xukuumatun bilijtihaadi muudaxa fafridhu cabdan walada lkuufin subi lijurxi iidaaxin kada lmualibi wa fowqahaa haashimatun bikasri cadmihimaa faxkum lahaa bicashri wasid calayha in takun munaqila tanqulu cadman khamsatan mukamila wabacdaha macmuumatun qad ammati dimaaqahu falyucta ulfadiyati diyati kاlxukmi fi jaa'ifaة bطacni ynfud fi majruuxihi lilbaطni wاlmaliki fi الظahri wاlbaطni xasab wغayruhu liلصdri wالnaxri cabar walaysa fi jaraaxi saa'iri اljasad غayru xukuumaةi biha اlqaadi اجtahad walaysu in yuudax qadaaka الra'si wayaqdi lawsaaci binisfi اlkhamsi watakmul اdiyatu duna khulfi fi mufrad اlأcضاءi mila اlanfi wakamraة aw dakri wain yucan لmالك والشhاaفiعي أو يقصيا وحkma في الشhعر لا سواهma فقس على الأعضاء لمن عdاهma كالرأس واللحية هدب xاaجب وكلهم محkم في الشhاaرب كالcضو معنى نحو سمع وبصر وإن يصح